alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira xadiidka kun iyo siddeed boqol toddobaatan iyo lix dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal boqol iyo lix wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala jaءa ibraahimu sala allahu alayh wasalam biummi ismaaciila wa biibniha ismaaciila wa hiya turdicu jaءa ibraahimu sala allahu alayh wasalam biummi ismaaciil nebi ibraahim wuxuu keenay ismaaciil hooyadii nebi ismaaciil hooyadii oo haajar ah wa bibniha iyo inankeedii ismaaciila ismaaciil labadaba waa keenay wahiya turdicu waalxaal hiya ummu ismaaciil oo haajar ahi turdicuhu ay nuujinayso ismaaciil xataa wadacahumaa ilaa uu labadoodiba dhigay cinda albeyti beytka agtiisa bimacnaa makaankii kacbada laga dhisaayey agteeda u dhigay nusakha qaar waxay qorayaan wadacahaa xataa wadacahaa ilaa u dhigay ummu ismaaciil oo haajar ah cinda albeyti beytka agtiisa u dhigay cinda dawxatin geed weyn agtiisa ayuu dhigay oo fawqa zamzam ceelka zamzam korkiisa ahaaday oo fii acla almasjid masjidka xaggiisa sare yani ku sugan macna meesha taagan ee masjidka eh, ku dhow yani markaa eh, ku sugnayd walaysa bimakkata yowmaidin axad marka makaankii beytka laga soo qaaday beytkii beytkii markan ma dhisna laakiin dib baa laga dhisi doonaa marka meeshii beytka laga dhisi doono baa waxaa lagu magacaabay inuu beytkii yahay ayaa lagu magacaabay marka ummu ismaaciil oo haajar ah markuu halkaa dhigay ilmahay nuujinaysayna inuu la dhigay waa soo gelaysaa way laasimsanaysaa laakiin cibaarada lafdiga waxaa la sheegay markaa hooyada marka lagu socdo nuskhada saa qoraysa walaysa bimakkata yowmaidin axad wuxuu halkaa dhigay walxaal laysa bimakkata maka aynay ku sugnayn yowmaidin maalintaas axadun qofnaba aanu ku sugnayn cidima joogine waaqalay ahayd walaysa biha maa wuxuu dhigay walxaal laysa biha aanu ku sugnayn maaun biyana aynay ku sugnayn fa wadacahumaa labadoodaba wuxuu dhigay hunaalika halkaas ayuu dhigay yacnii ismaaciil iyo hooyadii labadaba halkaasuu dhigay wawdaca cindahumaa agtoodana wuxuu dhigay jiraaban yacni markaa kiish haraga ah, oo fiihi tamrun timri ku sugan tahay jiraabku waa kiish laga sameeyey harag laga sameeyey wa siqaa'un iyo qarbad fiihi maaun biyo ku sugan yihiin yacni wuxuu uga tegay waxay tahay waa kiish harag ka samaysan oo marka ay timri ku jirto iyo qarbad markaa biyo ugu jiraan intaasuu uga tegay suma qafa ibraahiimu muntaliqaa intaa dabadeed waa jeestay ibraahiimu ibraahim muntaliqan xaaluu tegaayo fa tabicathu waxaa raacday oo daba gashay ummu ismaaciil ismaaciil hooyadii haajar magaceeda haajar baa la odhan jiray fa qaalat waxay tidhi yaa ibraahiimu ibraahiimow ayna tadhabu xaggaad tegaysaa xaggaad qabanaysaa xaggaad aadaysaa wa tatrukuna aad nagaga tegaysaa bi haada alwaadi togan aad nagaga tegaysaa alladii kaasoo wa tatrukanaa miyuu idin qoray mise wa tatrukunaa adigu labada dabdiba way sheegeen shuraxda qaarkood wa tatrukana marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa la kordhigo jawaabulistifhaam inay tahay xaggaad markaad tegaysaa wa tatrukana aad nooga tegaysaa xaggaad naga aadaysaa naga qabanaysaa wa tatrukanaa aad nooga tegaysaana bi hada alwaadi toggan alladii kaasoo laysa fiihi aniisun walaa shay aanu ku sugnayn yacni wehel aanu ku sugnayn cid wehel noo noqota iyo cid kale toonna aynay ku sugnayn cidba ayna joogin wa tatrukunaa haddii la yidhaahdana oo la rafciyana waxay noqonaysaa in lagu cadfaayo tadhabu xaggaad markaa qabanaysaa wa tatrukunaa ay wa ayna tatrukunaa xaggaad nagaga tegaysaa bi hada alwaadi togan aladii kaasoo laysa fiihi aniisun aanu markaa shakhsi la weheshada aanu ku sugnayn oo wehel ahi walaa shayun waxna ayna ku sugnayn yacni wax la cuno iyo wax la cabbo aniiskuna wuxuu ku dhacayaa wax bini aadamay ku dhacayso walaa shay-unna waxay ku dhacaysaa wixii la cunaye la cabbayey oo inta yare dee uga yimi mooyaane meeshii markaysagaa raashin iyo wax laga cuno iyo wax laga cabbo toonna ugama muuqdaan marka walaa shayun waxaa laga tilmaamaya ay walaa shayun mima yu'kalu wa yushrab fa qaalat lahu dalik saasay ku tidhi miraaran dhowr goor bay ku tidhi waa weydiisaa uma jawaabo waa ku celisaa uma jawaabo waa ku celisaa uma jawaabo wa jacala wuxuu gudagalay laa yaltafitu ilayha xaggeeda inaanu soo milicsanayn soo jallaacayna iska sii socdo iyaduna waa daba socotaa marba markaasay su'aasha ku celinaysa markuu u jawaabi waayey ayaa waxay tidhi qaalat lahu waxay ku tidhi ibraahiim allaahu amaraka bihaada miyuu allah markaas sidan ku amray sida ma allah baa ku amray qaala wuxuu yidhi ibraahiim nacam haa ilaahay baa i amray qaalat waxay tidhi idan laa yudayacna yacnii marba hadduu ilaahay sidaa ku amray ilaahay nama dayacayo uma rajacat dabeedna waa noqotay gurigeedii halkii ay deganayd bay ku laabata faindalaqa ibraahimu ibraahimna waa tegey sala allahu alayhi wasalam xataa ida kaana cinda ahaniyati xaysu laa yarawna ilama iyo markuu ahaaday mid ku sugan cinda ahaniyati karinta buurta ee laga dhacayo waa dariiq buur ku yaalla yacni jiirtaa ama karintaa intii ka ahaatay ilaa uu gaadhayey ayuu socday xaysu laa yarawnahu meel aynay arkaynin oo bimacnaa yagii waa ka libdhay istaqbala biwajhi ilbeyt wuxuu soo qaabilay biwajhi wejigiisii la soo qaabilay albeyta beytka oo kacbada ah uma dacaa bi haulaai dacawaat kadibna wuxuu ku ducaystay oo ku duceeyey ducooyinkan farafaca yadayh labadiisa gacmood buu sare u qaaday oo sare u taagay faqaala waxau yidhi rabbanaa rabbigayow innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarc innii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii tafirtaydii cid ka mida waxaan dejiyey biwaadin tog baan dejiyey toggaasoo hayri dii zarcin hayri dii zarcin sarcan u saaxiib ahayn wax laga beerto aan lahayn cinda beytika almuxaram gurigaaga agtiisa ayaan dejiyey beytkaaga oo dee waxa weeye kacbadu waa baytullah sida masaajidda oo dhanba ay u yihiin buyuutullah kacbaduna ugu sii mudan tahayba beytkaasoo almuxarami kii xurmada loo yeelay ahaaday xataa balaqa ilaa uu gaadhay yashkuruun yashkuruun ilaa uu gaadhay yani ducada markaysa marka intaas ayuu markaa ku ducaysay wa jacalat ummu ismaaciila waxay gudagashay ismaaciil hooyadii turdicu ismaaciila ismaaciil inay nuujiso ayay gudagashay gashay wa tashrabu min dalika almaa biyaha wax ka midana ay cabto xataa idaa nafida maa fi siqaa iyadii ilmaheedu waxay cabbayeen biyaha xataa idaa nafida ilaa ay ka dhammaadeen maa fi siqaa'i wixii markaa qarbadka ku sugnaa ee biyo ahaa ay dhammaadeen cadishat waa harraaday markaas wa cadisha ibnuha inankeedina waa harraaday wa jacalat tanduru ilayhi yatalawwa wa jacalat waxay guda gashay tanduru ilayhi inay ilmaha eegayso jalleecayso yatalawwa xaalu markaa waxaa harraa daraaddii oo sidaa isu gedgediyaayo saa u galgalanaayo yatalawa bimacnaa yatamarraq ilaa uu sidaa u galgalanaayo aw qaala ama waxau yidhi yatarabbatu waa bimacnan waa galgalanaya labaduba oo marna uu caloosha isu tuurayo marna geesta kale saasuu isu rogrogaya u galgalmay fandalaqat waa tagtay haajara ummu ismaaciil ahi karaahiyata an tandura ilayh nicisay nacayso daraaddeed inay eegto xaaladdaa ay ku eegto marka la karaahiyaysanayo inay ku aragto kaasha ay kaanaysa daraaddeed bay u tagtay yani waa dhaqaaqday waxbay markaa bal hadda eegaysaa bal wax ma helaysaa inay bidhaamiso fa wajadat isafa burta safa la yidhaahdo ayay markaa heshay bimacnaa waxa weeye gaadhaan loo jeedaa aqraba jabalin fi lardi yaliiha buurta ugu dhowaanshaha badanee arlada ku suganee soo xiga buurtaasay markaysa markaa waxaan yacni gaadhay fa qaamat calayhi buurta korkeeday isku taagtay suma istaqbalat ilwaadiya dabeedna togga ayay soo qaabisho xaggiisa u soo jeesatay tanduru xaalay eegayso hal tara axadan qof ma arkaysaa innaba bal inay qof aragto falam tara axada qofna may arkin fa habatat min asafa buurta safa la yidhahday ka soo degtay xataa idaa balaqat ilwaadi ilaa ay gaadhay togga ay gaadhay rafacat saray u qaadday darafa dirciha diriceeda dacalkiisii bay sare u qaaday suma saca dabeedna waa oroday sacya alinsaani almajhuud yacni qof dhibaataysan orodkiisii oo kale ayay markaa orodday xataa jaawasat ilwaadiya ilaa togga ay ka gudubtay toggu wuxuu ku yaallaa ama ku ooli jiray safa iyo marwe dhexdooda waana meeshan hadda marka waxa weeye marka la maraayo safa iyo marwo dhexdooda meel calaamado giriina lagu sameeyaa jira oo la ordayo raggu ay ordayaan marka halkaa la marayo halkaasi waxay ahaan jirtay toggii laa yuqtacu alabtaxu ila shadda waata xadiis nebi ay ku soo aroortay calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu yidhi halkaa markaa tamuuxda ahee yacni togga ah orod mooye wax kale lagu goyn maayo yacni iyadoo la ordayaa la dhaafaya orodkaasi wuxuu ka soo jeedaa ummu ismaaciil inay oroday tog bay meeshu ahayd markay safe ka soo degayso ilaa marwe markay soconayso iyo markay marwe ka soo noqonayso inta mid walba ilmuhu waa u muuqanayey markay togga gasho mooyaane togga markay ku daadegto ilmuhu ka libdhayey si aan araggeeda aanu ilmuhu uga libdhin oo ay u aragto ayay togga si degdega u dhaafaysay orod ilaa ilmaha way u baqaysaa markaa sidaas aawadeed toggay ordaysay waxay dedejisanaysaa ilmaha sheeddaa inay ka aragto ka eegto ya oo ay markaa waxa weeye halkaa ka eegto yacni marna ay isleedahay bal buurtaa wax ka bidhaame marna isleedahay buurtaa wax ka bidhaame araggeeda saan uga libdhin bay rabtaa uma saca dabeed way orodday sacyal insaani qofka orodkiisay oroday qofkaasoo almajhuudi qof dhibaataysan ah oo bimacnaa mashaqo iyo dhibaata ay haleeshay siduu u ordoo kalay u orday qofku markuu dee waxa weeye dee dhibban yahay siduu ordayaa waa ka duwan tahay marka dee u iska ladan yahay siduu ordahay xataa jaawazat ilwaadi ilaa ay ka gudubtay oo ka tallowday togga uma atat ilmarwa markay toggii ka tallowday way iska tallaabsatay ilmahana sheeddaasay marba ka eegaysa way iska tallaabsatay uma atat ilmarwata dabeed marwo ayay timi buurtii marwa fa qaamat calayha korkeeday isku taagtay fa nadarat way eegtay hal tara axadan qofna ma arkaysaa falam tara axada qofna may arkin fa facalat daalika sabca maraat sidaa waxay samaysay toddoba goor oo safay socodka ka soo bilowday marwey ku gaadhay waa mar haddana marwey ka bilowday safay ku gaadhay waa mar labaad sidaasaa toddoba markaa ku noqonaysa toddoba gooro saas qaala ibnu cabbaasin qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam fadalika sacyu nnaasi baynahumaa falama ashrafat cala almarwati samicat sawtan cabdullahi bnu cabbaas waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi fadalika sacyu nnaasi baynahumaa fadalika kaas oo ah ficilka ay samaysay haajar ay samaysay ummu ismaaciil oo ah marka waxa weeye buurta safa inay kortay dabeedna ka tagtay ilaa marwe socotay marwe haddana kortay haddana ay ka timi safa ku soo noqotay toddoba goor ay sidaa samaysay mar walba iyadoo labada buurood korkooda wax ka bidhaaminaysa sacyu nnaasi baynahumaa waa socodka ay soconayaan ama ay roorayaan dadku baynahumaa safa iyo marwe dhexdooda asalka uu ka soo jeedo weeye oo ilaa sharciyadiisa dee waxaa laynoogu sharciyeeyey nusuusta sharciga ah aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima marka waxa weeye sunnada rasuulkana sala allahu aleyh wasalam sacyigu waa ku soo aroraya sacyu bayna safa walmarwa ina allaha kataba calaykum asacya fascaw ilaahay sacyiga ayuu idinku waajibiyey ee fascaw sacyiga sameeya la kaalaya ha odhanin fascuu ha odhanina yacni fascuu waa qalaad malaxni waa fascaw sacaa yascaa bay ahayd saas waa waawu damiirku markuu galayna ficilku wuxuu noqonayaa in caynku kor dhigan yahay buu noqonaya fascaw marka waxaa loo jeedaa asalkii sharciyadiisa yacni marka asalka ayaa halkaas ahaa sababtii wa ilaa waxaa lagu sharciyeeyey nusuusta qur'aanka iyo sunnada ayaa laynoogu sharciyey waxaa dhici karta shay inuu sabab leeyahay dabeedna sababtaa daraaddeed sidaa loo yidhaahdo laakiin cillada xukunka keensatay iyadaa aynay ahayn oo lxukmi aanu kaas ahayn ee ay noqonayso waxa weeye sharciyadaysa inuu markaa daliilka la sharciyaynaayo wain kaana lahu sababun fi lqidam haakada falamma ashrafat markii ay kortay cala almarwati buurta marwe la yidhaahdo korkeeda ay kortay samicat waxay maqashay umma ismaaciil sawtan cod bay maqashay faqaalat waxay tihi sahin aamus bay tidhi way u qaadan weyday codka iyadaa is aamusiinaysa oo isla hadlaysa u kaada haddaba aamus sah waxay ka mid tahay min asmaa'i afcaal waa ismu ficil amar wey sahin iyo sah labada mid walba waa la yidhaahdaa laakiin farqaana macnaha udhexeeya marka la yidhaahdo yacni sah la yidhaahdo aan la tanwiinin waxay noqonaysaa kalaam mucayana ka aamus marka la yidhaahdo sahin kalaam mucayana kuma saabsanaa marna nakiray noqonaysaa marna macrifo ayuu noqonaysa aniga waxay u dabdisansahin farqigaasina macno ahaan buu marka hore u dhexeeya waayahay waxay tihi sah aamus oo bimacnaa waxaa laga yaabaa hadal gaar oo marka ay wadday inay leedahay hadalkan ka aamuso daam turiidu nafsaha khitaabka waxay ula jeedaa nafteeda oo iyadaa isla hadlaysa uma tasamacat dibadna way dhegaysatay fa samicat waxay maqashay aydan mar kaley maqashay codkii fa qaalat waxay tidhi qad asmacta in kaana cindaka ghawaas qad asmacta xaqiiqee waad maqashiisay in kaana cindaka ghawaas hadduu agtaada ahaaday gargaar hadduu ahaaday ay faaqis gargaar haddaad ii gargaari karto i gargaar faida hiya bilmalaki cinda mawdici zamzam faida hiya waaba iyadii oo bilmalaki malagii ku kadinaayo oo malagii marka waxa weeye ku ag sugan cinda mawdici zamzam xaal malaggaasi ku sugan yahay meesha zamzamka agteeda fa baxasa bicaqibihi fa baxasa wuxuu markaa arlada ku baadhbaadhay oo ku faadhfaadhay bicaqibihi cidhibtiisa aw qaala ama wuxuu ihi bijanaaxihi ama garabkiisuu markaa ku faadhfaaray wa shakun min araawi laakiin riwaayaadka kale caqibkay sheegayaan xataa dahara almaa ilaa biyihii soo baxeen oo soo muuqdeen fa jacalat tuxawiduh waxay guda ummu ismaaciil tuxawiduhu inay marka biyaha meel qabato u samayso ay biyihii marka waxa weeye waxay u soo samaynaysaa moos yacni marka ay doonayso biyaha inay qabtaan xawdku waa meesha biyuhu marka ku jiraan baa la yidhahdaa ama biyaha biyoqabatin kale wa taquulu biyadiha haakada wa taquulu waxay ku odhanaysay bimacnaa ku samaynaysay waa qowlkii waa ficilkii oo qowl lagu itlaaqaayo marka waxa weeye waa kinaaya can ilficli oo qowlka waxaa looga jeedaa ficilkaa looga jeeda wataquulu ay watafcalu waxay ku samaynaysay biyadiha gacanteeda haakadaa sidaas inay biyihii markaysa markaa soo moosayso oo ay isleedahay biyahan yariyo inay kaa kala tegin isma laha iyadu marka waa biyo durduro oo markaa badan oo soo baxaya isma ila hadday sidaa is odhan lahayd way sii dayn lahayd laakiin waxayse waa in wax yaroo go'ayo waa intay tahaybe yacni yaynay kaa kala tegin oo arladan markaa dhulkuna kaa liqin aynay kaa kala tegin ururso oo marka biyaha moos u samayn wa jacala takrifu almaa'a fii siqaa'iha wa jacalat waxay gudagashay takrifu biyaha inay ku ururinayso bimacnaa u dardarayso biyaha dardarayso marka waxa weeye oo gacanta dardarayso fii siqaa'iha shubisay markaa ku shubaysa qarbadkeeda yacni weel bay haysataa qarbad dabeedna waxay is leedahay biyaha ka dhaanso biyahani yacni ciidduna waa liqi kartaa yacni waxa weye waana kaa kala tegi karaan moos intay u samaysay ayaa marka waxa qarbadkii bay ka dhaaminaysa waana aragtaa markaysaa hadda inay soo kordhayaan marka wixii meesha ku hadhaya ah ha ku hadhaan boorta qarbadka ka dhaami wa huwa yafuuru bacdama takrif biyihina waa soo burqanayeen mar kastoo ay dartaba taqriif waa markay gacanta dartaba biyuhu waxa weye waa soo burqanayaan yacni marka koror markaa xooga ma aha oo biyihii marka waxaweye si xooga ay u soo baxayaanoo dabeed ay durdurayaan laakiin intan marka waxaweye ma buuxsantay intii mooska ahayd marka kale uma eka sidii wax soo baxaya markay laakiin sidaa u darto baa qadarkaasi kusoo kordhayaan ma dhinmayaan wa huwa bacda bacdamaa taqhrif wa fii riwaayatin riwaayana waxaa ku sugnay biqadri maa taqhrifu qadarka ay markaa ka darto gacanta intaa in la eg baa markaysagaa soo baxaysay oo soo burqanaysay qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas waxauu yidhi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu waxa uu yidhi yarxamu allahu umma ismaaciil low tarakat zamzama aw qaala low lam taghrif min almaa'i lakanat zamzamu caynan maciina nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yarxamu allahu umma ismaaciil allah ha naxariisto ismaaciil hooyadii wahaajar low tarakat hadday ka tegi lahayd oo dayn lahayd zamzama zamzamka hadday dayn lahayd biyaha zamzamka aw qaala ama wuxuu yidhi low lam tagrif min almaa'i haddaynay biyaha gacanta ka dari lahayn lakaanat zamzamu caynan maciina biyaha zamzamku waxay noqon lahaayeen caynan ilbay noqon lahaayeen durdura oo maciinan marka waxa weye soconayso oo daahira muuqata raxima allahu umma ismaaciil hadday maadi tahay iyo hadday mudaaric tahayba waa khabarun yuraadu bihi ducaa siiqadu waa khabar macnuhuna duco u dhacaya duco ayuu u dhacayaa qaala fa sharibat waxa uu yidhi waa cabtay wa ardacat waladaha waa nuujisay ilmaheediina waa nuujisay yacni markii hore sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan biyihii hore ay haysatay markay cabtaba ilmaha waxaa ugu soo dhici jiray caano biyaha ay cabto ayay markaa waxa weeye eh, yacni ilmihii caano ugu soo dhici jireen markaasaa isaguna caanaha jaqi jiray markii biyo ay weyday oo harraadday waxay noqotay caanihii inay ugu soo dhici waayaan naasihii waxba ugu soo dhici waayaan halkaasuu wuxuu waayey caano uu cabbo iyo biyo uu cabbaba taasuu marka waxa weeye deed markaa la gelgelanayey gaajo iyo haraad daraaddii buu la gelgelanayey markay biyihii zamzamka heshay oo biyihii cabtay caanihii waa ugu soo dhaceen markaa dabeedna ilmihii waa nuujisay marka yacni oo way jaqsiisay fa qaala laha almalak wuxuu ku yidhi malagii laa takhaafu dayca ha ka baqina halaag ha ka baqina faina haahunaa bayt allaahi yabnii hada alghulaamu wa abuuh faina haahunaa halkan waxaa ku sugan baytallaahi gurigii ilaahay baa ku sugan oo kacbada ah waa baytullaahi alxaraam waa gurigii ilaahay oo xurmada lahaa weeye beytan lilah buu idiin qora waa bimacna beytan lilaahna waxay noqonaysaa guri ilaahay u sugnaaday ayaa halkan ku sugan waayahay faina halkan waxaa ku sugan beytan lilaahi guri ilaahay yabniihi hada alghulaamu wa abuuh yacni xaaluu beydkaa dhisaayo bimacnaa la qadaray inuu dhisaayo haada alghulaamu wiilkan iyo wa abuuhu aabbihii ay dhisi doonaan haatila waa jumla xaaliya xaaladuna waxay noqonaysaa xaala muqadara ama la yidhahdo waa istinaaf bayaani oo kaannahu su'aal qarsoon laga jawaabayo oo la guri meesha kuma aragta moogti markaasuu dabeedna markaa odhanaya yabniihi hada alghulaamu wa abuuh fa ina allaha laa yudayicu ahlah fa ina allaha allah laa yudayicu ma dayacaayo ma luminaayo ahlahu ehelkiisa lumin maayo ahlahu culamada qaar waxay u celiyeen beytka culamada qaarna waxay u celiyeen marka allah bay u celiyeen wa ahlallahi in la yidhaahdaa dhibi kuma sugna ina lilaahi ahliina min annaas ahlulqur'aani hum ahlu llah xadiiskii imaam axmed soo wariyey waxa uu sheegayey ina lilaahi ahliina min annaas ilahay waxaa u sugnaaday ehello dadka ka mida ayaa u sugnaaday ahlu lqur'aani hum ahlullah dadka qur'aanka u ehelkaahi waa ahlullaahi weeyi fa ina allaha laa yudayicu ahlahu ilaahay ehelkiisa lumin maayo aw ahlahu ama la yidhahdo ahla beyti gurigiisa cidda u ehelkaa lumin maayo ahlahu ahl lbeyt wa kaana albeytu murtafican min alard wa kaana wuxuu ahaa albeytu ay mawdicu lbeyti meesha gurigu beydkii waxaa lagu magacaabaya mawdicii marka beydka beyt lagu magacaabaya murtafican min alardi mid koreeya buu ahaa min alardi xaaluu marka arlada ka mid yahay ayuu koreeya ama min alardi ay cala ardi arlada ayuu ka koreeya oo mintada waa bimacnaa cala karaabiyati caaluu meesha marka waxa weye taagan la mid yahay yani hareerihiisu waa godnaayeen laakiin mawdica beytka laga dhisi doono beytullaahi alxaraam oo kacbada ah arlada way ka korrayse way ka sarraysay taagay ahay ta'tiihi asuyuul waxaa u imanaysay daadadka ayaa u imanayey markay soo gaadhaan fata'khudu can yamiinihi wa shimaalih waxay markaa yacni qabanaysay bimacnaa maraysay xaggiisa midig iyo xaggiisa bidix biyuhu meesha sare ma koraan dabeed markaa hareerihii markaa waxaweye godnaa ayay markaa ka dhaafayeen oo ka marayeen yacni isaga daadku ma marayn fa kaanat waxay ahayd ummu ismaaciil kadalika xaaladdaa mid ku sugan bay ahayd xataa marat bihim ilaa ay soo martay saa ku sugnayd rufqatun yacni jamac safaro min jurhum qabiilka jurhum la yidhahdo ka mid a aw ahlu beytin ama ahlu beyt min jurhum jurhum ka mid a muqbiliina min ariiqi kadaa xaalay ka yimaadeen oo ka soo qaabileen waddada kadaa ay ka soo qaabileen yacni buurta kada la yidhaahdo tariiqeeda ay ka soo qaabileen oo ka yimaadeen waa tariiqii nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ka soo galay caama fatxi makka fa nazaluu waxay degeen fii asfali makka maka markaa halka ugu hoosaysay degeen fa ra'aw taa'iran caa'ifan fa ra'aw waxay arkeen daa'iran shimbir bay arkeen caa'ifan warwareegaya ayay arkeen oo meeshaa ku meehanaabayo ku wareegayo aan ka tegeyn faqaaluu waxay yidhahdeen inna hada taa'ira shimbirkaasi layaduuru calaa maa wuxuu ku wareegayaa biyu ku wareegaya iskama joogeenoo meeshaa kuma wareegeen ee waxa uu ku dul wareegayaa biyuu markaa meeshaa ku arkaa lacahdunaa bi hada alwaadi wamaa fiihi maa ogaalkeennaynu togan ku ogayno wuxuu ahaa inaan biyo ku sugnayn waxay u eg tahay meeshan inay hore u mareen hore u arkeen marka waxa weeye ogaalkeennii aynu meesha ku ogayn waxay ahayd inay biyo lahayn shimbirkaa meesha ku wareegayaana wuxuu sheegayaa inuu markaa biyo meesha ku arkay fa arsaluu jariyan waxay soo direen qofay soo diraan bay soo direen aljariyi huwa arasuul waa shakhsiga la diraa jariyi la yidhahdaa jariyi ayaa la yidhahdaa maxaa jariyi loo yidhi waxaa jariyi loo yidhi wuxuu markaa u ordayaa u soconayaa ciddii dirtay waxay amartay ayuu ku soconaya saasaa markaa jariyi loo yidhahdaa riwaayaadka qaarkoodna waaba soo aroortay iyadoo markaa la caddaynaayo oo riwaaye bukhaariya waxaa ku timi fabacatuu rasuulahum waxay soo direen kii ay soo direen bay soo direen kooday soo direen bay soo direen fa arsaluu waxay soo direen jariyan mid ergayay bay soo direenoo marka ay markaa direen aw jariyayni ama laba shakhsi ay markaa waxaweye direen ayay markaa direen oo yidhaaheen bal hadda meesha inoo soo eega wax biyaa iyo wax la mida miyay leedahay fa idaa hum bilmaa waaba iyagii oo biyihii ku sugan meeshii markay yimaadeenba waxaa ku kadiyey meeshii biyo durduraa ku yaalla fa rajacuu waa noqdeen markaa shaki raawigii baa ka shakiyey majariyan bu waa la yidhi mise jariyeyni markii dambena waa jamciyey fa idaa hum bilmaa markaa dee waxa weeye labadii oo jamaca loola dhaqmayo ayaa markaa ka imanaysa farajacuu waa noqdeenoo fa akhbaruuhum waa uga warrameen waxay meesha biyey leedahay yaa fa aqbaluu way yimaadeen wa ummu ismaaciila cinda almaa waxay yimaadeen ismaaciil hooyadii xaalay ku sugan tahay wa ummu ismaaciila walxaal ummu ismaaciila iyada oo ismaaciil hooyadii cinda almaa'i biyaha agtooda ay ku sugan tahay fa qaaluu waxay yidhaahdeen ata'daniina lana an nanzila cindak waxay yidhaahdeen ma noo oggolaanaysaa inaannu markaa kula degno agtaada degno qaalat waxay tidhi nacam haa waa idin oggolaanaya walaakin laa xaqa lakum fi lmaa laakiin biyaha xaq kuma lihdiin waxaan idinka siiya uun mooyaane ilama lihdiin biyaha wax siintu waa halkeeda laakiin biyuhu inay naga dhaxeeyaanoo marka ay la wadaagtaan oo aynu u simannahay ma aha biyaha wax xaqa kuma lihidin deegaankasta waa idin oggolaa taa macnaheedu maaha waxba idinka siin maayoma moo qofku haddaanu xaq ku lahayn dee waxa weeye qof iska leeyahay dee in wax laga siiyo waa aqbali kartaa laakiin markaa haddaad noo idantay inaannu kula degno waannu kula leenahay biyaha taasay ka afeefanaysa qaaluu waxay dhaha nacam haa inaad biyaha adigu u xaq leedahay annaguna waa ogollay shardigaa waa aqbalna qaala ibnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas waxa uu yidhi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu waxa uu yidhi faalfaa dalika umma ismaaciil faalfaa dalik faalfaa waxaa helay daalika kaas baa helay umma ismaaciil ismaaciil hooyadii waxaa loo jeedaa qoladaasaa la kulantay oo u timi yacnii dad markaa yacni guuraya oo soconaya ayaa helay dabeedna marka waxa weeye yacni qisadaasaa dhex martay alfa waxaa loo jeedaa bimacnaa wajada wa hiya tuxibu alunsa waxaa arrinkaasi la kulmay waalxaal hiya iyadu tuxibu ay jeceshahay alunsa wehelka ay jeceshahay wehelna waa jeceshahay biyaha yarna dee in laga qaadana waa ka baqaysa inay dadla degaan oo u yimaadaan oo meeshan cidlada ah ay wehel ku hesho oo cidi u timaadana waa jeceshahay fa nasaluu waa degeen fa arsaluu ilaa ahlihim waxay u direen ehelkoodiina cid bay u direen fanazaluu macahum dad kaleoo ka dambeeyey cid u direenoo war halkan baa markaa xoo fiican halkan noogu kaalay ay yidhahdeen iyagiina meesha bay ugu yimaadeen xataa ida kaana biha ahlu abyaatin minhum ilamaa iyo uu ku sugnaa ay wakasuruu waa fara bateen baa la qadarayaa oo xataadu haayo u noqonayso wakasuruu waa bateen xataa ida kaana ilamaa iyo uu ahaaday biha mawdicaas ahlu abyaatin guryo cid u saaxiiboo minhum iyaga ka mida yacnii jurhum ka mida qabiilka jurhum xataa idaa kaanuu waa la macno weeye waa isku macno weeye waxay noqonaysaa uun marka waawu damiir marka waxa weeye in marka kaanada la raaciyey oo la haleeshiyey marka waxay noqonaysaa waxa weeye in marka la yidhaahdo waxaa laga bedelaya ahlu baa laga beddelaya uma camuu wasammuu sammuu kaiirun minhum alaa haada xataa idaa kaanuu ilaa ay ku sugnaadaan ay wa kasru waa fara bateen xataa idaa kaana ilamaai ay ku sugnaadeen biha mawdicaas ay ku sugnaadeen ahla abyaatin ilaa ay ahaadeen ahla abyaatin guryo cid u saaxiiba ay ahaadeen waa ahla khabarkeedii ay ahaatay ahlu abyaadkaasoo minhum ama xaal ay ka mid yihiin yacni jurhum ay ka mid yihiin ama aad ka sifayso nakirada takhsiis bay qaadatay ahla abyaati cid guryo u saaxiiba ciddaa guryaha u saaxiibkao minhum iyaga markaa ka mid ahaatay junhum ka mid ahaatay wa shabba alghulaamu wiilkii ayaa barbaaray wa tacallama alcarabiyata waxaanu bartay carabiga ayuu bartay minhum yaga ayuu ka bartay wa anfasahum wa acjabahum xiina shab wa anfasahum wuxuu noqday mid agtooda qiimo badan buu noqday oo nafiis ah faadu waa kor dhigan tahay wa anfasahum yacni waxa weeye waa la dhaceen oo agtooda nafiis yacni mid qaali oo wanaagsan buu noqday inaan qaayaleh u fiican wa cajabahum waana cajabiyo oo wanaajisteen xiina shaba goortu barbaaray falamaa adraka markuu qaan qaangaadhay zawajuuhu waxay u guuriyeen qoladii jurhum baa u guurinaysa imra'atan inan bay u guurinayaan qof dumaray u guurinayaan oo minhum iyaga ka mida wa maatat ummu ismaaciil waxaa dhimatay ismaaciil hooyadiina waa dhimatay fajaaa ibraahimu ibraahim baa yimi bacdamaa tasawaja ismaaciilu wuxuu yimi bacdamaa tasawaja markuu guursaday dabadeed ay bacda tasawuji ismaaciil ismaaciil markuu guursaday dabadeed buu yimi yutaalicu tarikatah wuxuu yimi ibraahim bacdamaa tasawaja ismaaciilu ismaaciil markuu guursaday dabadeed maada ayaa masdariyaa tasawuji ayay noqonaysaa bacda tasawuji ismaaciil yutaalicu xaaluu markaa yacni dheehanayo eegaayo oo uu xogogaal u noqonaayo tarikatahu dadku meeshan kaga tegey falam yajid ismaaciil guriga ismaaciil buu yimi ismaaciil kama helin fasa'ala waa weydiiyey imra'atahu haweenaydii ismaaciil ayuu weydiiyey canhu ismaaciil ka waraystay xaggiis fa qaalat waxay tidhi kharaja waa baxay yabtagii lana xaalu risq noo raadinaayo ayuu baxay risq buu noo doona waa noo qadhaab tegey wa fii riwaayati riwaayana waxaa ku sugnayd kale yasiidu lana waxbuu noo soo ugaadhayaa yacni ugaadhaya waxbuu noo raadinaya uma sa'alahaa dabeedna waa weydiiyey can cayshihim noloshooda waxay ku noolaanayaan cayshka waxaa loo jeedaa maa yucaashu bihi waxa lagu noolaado oo maxaa cunto iyo cabbitaan iyo idin ah maxaa ku nooshihiin waxaa risiqa cuntaan maxay tahay wa hay'atihim iyo qaabkooda ayuu markaa weydiiyey xaaladdaa ku sugan tihiin fa qaalat waxay tidhi naxnu annagu bisharrin shar baannu ku sugannahay bay tidhi naxnu fii diiqin wa shidda naxnu annagu fii diiqin cidhidhi baannu ku sugannahay wa shiddatin iyo dhibaata ayaannu ku sugannahay wa shakat ilayhi waa u cabatay mm, beliibaas baannu ku sugannay bay tiri qaala wuxuu idhi fa idaa jaa'a markuu yimaado zawjuki ninkaagu markuu yimaado faqra'ii calayhi asalaam ku akhri korkiisa salaam ku akhri oo igu salaam wa quulii lahu waxaad ku tidhaahdaa yugayir catabata baabih yacnii ku dheh yacnii ha beddelo ay liyughayir catabata baabih xatabadda albaabkiisa ha bedelo ilinka gurigiisa ha bedelo hadda xatabad baynu idhahnaa waa cataba yani waynu soomaaliyeennay yani eraygu baynu marka carabiga ahaa mayni laxni yar ku samaynay ya waa xatabad iyo cataba ilinka albaabkiisa markaa ha bedelo yacni marka ama waxa weeye halka guriga laga soo gale ee marka ilinka ah yara ka horraysa halkaa ha bedelo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay albaabka gurigiisa ha bedelo waa kinaaya markaysaga can italaaq wuxuu uga jeedaa haweeneyda iska fura haweenayda bedel yacni mid kale ku bedel yani yada fur mid kale guurso macnuu saasuu dhacay marka yughayir in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa ay liyughayir oo qiyaas ma ahe markaysaga inta la xadfay laamul amrigii ayaa markaa la baaqi yeelay camalkiisii qiyaasina ma aha ama la yidhaahdo waquulii lahu waxaad ku tidhaahdaa hayir catabata baabi yughayir catabata baabi yacnii sidaa ku dheh wuu bedeliyey ya ay qadaran tahay hayir catabata baabi yughayir markaa dabeedna ay noqonayso jawaabtii marka waxaa lagu odhanayaa maxay tahay kollayba maquul qowlkiibaa markaa dee xadfamaya haddaad tidhahdo waxa waa jawaabu talab oo haddaad tidhahdo tanba waa amare maa tan lagu camal siiyo idan muxuu odhanayaa marka waxa weeyaan haddaba hadday jawaabu talab tahay waquulii lahu maada yaquul lahu ila tani waa ta ka dhalanaysa ficilkiis idan waxay noqonaysaa hayir catabata baabih yughayir catabata baabih in macnuhu dhacay falama jaa ismaaciil markuu ismaaciil yimi kaannahu aanasa shay'a waxaad mooddaa shay inuu dareemaad mooddaa inuu wax dareemay ayaad mooddaa in cidi timi iyo wax la mida fa faqaala waxau yidhi hal jaa'akum min axad cidinma idiin timi qaalat waxay tihi nacam haa jaaanaa waxaa noo yimi shaykhun kada wa kada oday sidaa iyo sidaas ah ayaa noo yimi sifadiisii bay sheegtay fa sa'alanaa cank waana kaa weydiiyey oo nagaa kaa waraystay fa akhbartuhu waa uga waramay fa sa'alanii waa i weydiiyey kayfa cayshuna waxaynu ku nool lahay say tahay taana waa i su'aalay fa akhbartuhu waxaan uga waramay anna fii jahdin wa shidda inaannu dhibaato ku sugannahay iyo mashaqo wa shiddatin iyo adayg aanu ku sugannahay qaala wuxuu uhi fahal awsaaki bishay shay ma kugula dardaarmay waxba waxba ma kugula dardaarmay qaalat waxay tihi nacam haa amaranii an aqra'a calayka asalaam yaa midii lagu gowrici lahaa yadaasee waxay tidhi amaranii wuxuu i amray an aqra'a calayka asalaam korkaaga inaan salaamta ku akhriyo salaamku soo gaadhsiiyo taasuu i amray wayaquulu lak waxaanu kugu odhanayo bimacnaa ii kaa faray inaan kugu idhaahdo wayaquulu laka adigu wuxuu kugu odhanayey hadalkii aan ku soo gaadhsiinayo hayir catabata baabik beddel xatabadda albaabkaaga qaala wuxuu yidhi daakii abii kaagaasi aad sheegtay aad sifaysay waa aabbahay waqad amaranii wuxuu i amray an ufaariqak inaan markaa ku sii daayo oo kaa faaruqo bimacnaa ku furo ayuu i amray ilxaqii biahlik reerkiinni haleel ilxaqii biahlik waxay ka mid tahay erayada kinaayada ah ee talaaqa yani marka wax lagu furo dalaaqa marka la sheegaayo wuxuu u qaybsamaa sariix iyo kinaayo sariixu waa shayga alaaqnimada ku cad shayga talaaqa ku cad sariix baa la yidhahdaa waa sida erayga talaaq iyo ishtiqaaqaadkeeda luqaadka kalena wixii la macnaabaa soo gelayay waxaa kaloo la mida tasriixa iyo eryadaas iyaguna waxay ka mid yihiin sariixay ka mid yihiin marka ilxaqii biahlik iyo xabluki calaa ghaaribik iyo erayada la midka ah waxaa la yidhaha waa kinaayaat waxay sarbeeb ka tahay talaaq farqaana u oo shayga sarbeebtahay wuxuu u baahan yahay niyo in talaaq looga jeedo waayo talaaq iyo talaaq la'aan buu labadaba aqbali karaa laakiin shaygu hadduu sariix yahay sariixu talaaq hadduu yahay oo talaaqnimo ku cad yahay niyada si waa loo shartiyaa si looma shartiyo si waa loo shardiyaayoo eraygan in lagu dhawaaqay oo aan halmaan eraygani aanu ahayn yacnii tallaqtukii markuu leeyahay yacnii marka waan ku furay cibaarada noocaasa waan ku furay inuu ku dhawaaqo inuu u qasday waa la shartiya laakiin furitaan ma uga jeedi mise ugamaad jeedine macno kale aad uga jeedin lama yidhahdo taa lama shartiyo markay leeyihin culammadu sariixa sariixu talaaq niyo uma baahna waxaa loo jeedaa macnaha ka dhalanaya inuu maqsuud yahay lama shartiyo lafdiga in lagu dhawaaqo in loo qasday waa la shartiyaa waanu halmaan iyo qasadla'aan u soo bixi ya oo masala hadduu is yidhaahdo waxaad tidhaahdaa waan ku faray oo u yidhahdo waan ku furay wax ma ku furmayaan halmaan ay tahay xaaladda noocaasa maya waxba ku furmi maayaan qada ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa yani marka cala alxaqiiqa yani laakiin xukunka daahirkaa qadaaga haddii marka laga rumaysan waayo inay halmaan ka ahayd yani qaadigu wuxuu xukumayaa daahirka marka niyada lafdiga talafudka lagu dhawaaqayo ereygan inuu u qasday waa la shardinayaa mar layba laakiin macnaha ka dhalanaya inuu maqsuud yahay shardi ma u tahay mise uma aha sariix hadday tahay maya shardi umaaha kinaaye hadday tahay haa ilxaqii biahlik waxaa shardi ah inuu ilaaba ilaa uga jeeday talaaq uga jeeday ee haddaanu talaaq uga jeedin waxba ku furmi maayaan waxaynu ku soo marray xadiiskii dheeraa ee kacbu bni maalik ee awaa'ilka kitaabka aynu ku soo marray aynu masalada ku soo marray waayo markii kacbu bni maalik iyo saaxibayhi lagu yidhi ka dheeraada markaa dumarkiino ha u tegina afartan habeen markii laga haajiray dabadeed markii dambe amar lagu soo bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idin soo amray inaa haweenkiinna ka dheeraataan waa kii kacbi ibnu maalik ku yidhi ilxaqii biahlik ehelkiinna haleen talaaquguma jeedin saas aawood waxba kagama furmin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam qof dumara uu guursaday wuxuu ku furay lafdiga ilxaqii biahlik in waqtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabi isticmaalo ayna talaaq la xisaabinin erayga ilxaqii biahli haddana nebigu isticmaalo eraygaasoo talaaq uu xisaabiyey see loo kulminaya waxaa la odhanayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam yacni talaaq buu uga jeeday ilxaqii biahlik saxaabiguna talaaq ugama jeedin ilxaqii biahlik sidaas aawadeed ayaa marka waxa weeye kinaayadu ay marka noqonaysaa marka niyadu raacdo inay talaaq tahay haddaan niyadii raacinna ayna talaqahay waaya fa tallaqaha waa furay waxay aqbali kartaa cibaarada lafteeda inuu ku furay iyo marka waxa weeye markaa eray kale inuu ku furay yacni ma garan karo sharciga kollay dee ismaaciil nebi ismaaciil inuu keenna la mid ahaa taas marka waxa yani ma garan karo laakiin sharcigeenna inagu sidii hadda ay muqararka ku ahayd ayaynu sheegnay wa tazawaja minhum ukhraa wuxuu ka guursaday gabadh kale ayuu ka guursaday qoladii fa labisa canhum waa ka sugnaaday xaggooda waa ka joogay ibraahimu ibraahim oo uma imanin maa shaa allah qadarka uu ilaahay doono inaanu u iman ayaan u iman oo ka maqnaa yani mudduu markaa waxba ka maqnaayo aanu ku soo noqon uma ataahum bacdu intaa dabadeed buu u yimi falam yajidhu ismaaciil markaa dambena ma helin fadakhala cala imra'atih wuxuu u soo galay yani markaa ismaaciil markaa ooridiisii haweenaydii ismaaciil ayuu u yimi fasa'alahaa canh waa weydiiyey marka ismaaciil buu ka waraystay faqaalat waxay tihi kharaja yabtagii lana kharaja waa baxay yabtagii lanaa xaaluu noo doonaayo risiq noo doonaayo qaala kayfa antum saa ku sugantihiinu xaalkiinnu yahay wasa'alaha wuxuu weydiiyey can cayshihim waxay ku noolaanayaan yacni markaa cayshka waxaa loo jeedaa waxa lagu noolaanayo oo cunto iyo cabbitaan ah wa hay'atihim iyo ayuu weydiiyey faqaalat waxay tidhi naxnu anagu bikhayrin khayr baanu ku sugannahay wa sacatin iyo ballaar baanu ku sugannahay yani waxaweyaan markaa khayr iyo wanaag baanu ku sugannahay yani ilaahay markaa noo waasiciyey wa asnat cala allah allah bay ammaantay caza wajal caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn faqaala waxau yidhi maa acaamukum cuntadiinnu maxay tahay qaalat waxay tii allaxmu waa hilibka qaala famaa sharaabukum waa kan dee wax waa hilibkay tidhi famaa sharaabukum waxaa cabtaan maxay tahay qaalat waxay tihi almaa wa biyaha qaala waxa waxau idhi ibraahim allaahumma yaa allahu allahow baarik lahum fi llaxmi waalmaa u barakee hilibka iyo biyaha u barakee iyo biyaha ilaahay u barakee qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uu yidhi walam yakun lahum yowmaidin xabun uma sugnayn walam yakun lahum uma sugnaan yowmaidin maalintaas yacni ismaaciil iyo reerkiisa xabun wax markaa eh, raashin ah oo raashin la karsada ahi uma sugnayn yani raashinkan badarka ah ama hadhuur ha noqdo ama qamadi ha noqdo ama sareen ha noqdo ama digir ha noqdo ama yacni markaa noocyada kale la midka ha noqdo waxyaalahaasoo dhan badarka ah baa la yidhaahdaa xabbi la yidhaahdaa waa raashinkaa la karsado walow kaana lahum hadduu u sugnaan lahaa yacni wax xubuub oo la karsada hadduu u sugnaan lahaayeen dacaa lahum fiih waa ugu ducayn lahaa laakiin wixii ay haysteen ya ee ay quudanayeen ayuu ugu duceeyey qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fahumaa laa yakhlu calayhima axadun bigayri makkata ilaa lam yuwaafiqaahu ama daahirka riwaayada la yidhaahdo marka waxa weeye ibnu cabaas baa yidhi qaala waxau yidhi fahumaa labadaasi hilibka iyo biyuhu laa yakhluu calayhima lama gaar noqdo axadun qof bikayri makata meelaan maka ahayn kulama gaar noqdo oo wax kale calooshiisa inay tegi waayaanoo labadoodo keliya ay gaar isu helaanoo calooshii markaa ay ku wada sugnaadaan oo quudkii markaa wixii la calaalinayeyna ay noqdaan hilibuun aan wax kale tarraxayn biyana lagu cabbayo yacni markaa labadaasi markaa uma gaar noqdaan oo qof markaa calooshii khaali kuma noqdaan ilaa lam yuwaafiqaahu inay waafiqi waayaan mooyaane bimacnaa meelaan maka ahayn hadduu qofku cuntadiisu ay noqoto wuxuu cunayaa hilib keliya iyo biyo keliya ku keliyaystaan oo wax kaleba tarrixi waayaan wuu ku xanuunsanaya laakiin maka maya maka haddii labadaasi ay caloosha ku keliyoobaan oo mar walba hilib iyo biyo uun la cabayo biyahana la cabbaayo hilibkana la cunaayo laguma xanuunsanayo barakadii ducada ibraahim daraaddeed laakiin meel kale hadday labadaasi caloosha ku keliyaystaan oo wax kale tarrixi waayaan oo joogto uun labadaasi u noqdaan xilli kastaba xanuun baa ka imanaya calolxanuun riwaayo kale waxay sheegaysaa ila ishtakaa batnah fahuma laa yakhlu calayhima axadun bihayri makkata ila ishtakaa batnah inuu calooshiisa ka cawdo calooshiisa xanuunta mooyaane calol xanuun ku dhaco wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd fa jaa'a waa yimi ibraahiim baa imanayo faqaala waxau ihi ayna ismaaciilu ismaaciil xagguu jiraa faqaalat waxay tihi imra'atu haweenaydiisu waxay tidhi dahaba yasiidu waa tegey yasiidu xaalu soo ugaadhayo markaysa inoo soo ugaadhsanayo yacni ugaadh markaa noo raadinayo faqaalat waxay tidhi alaa tanzilu maad soo degtid oo fatatcama aad wax cuntid oo watashraba wax cabtid qaala wuxuu ihi wamaa tacaamukum cuntadiinnu maxay tahay wamaa sharaabukum waxaa cabbaysaana maxay tahay qaalat waxay tihi tacaamuna allaxmu cuntadayadu waa hilib wa sharaabuna almaa sharaabka iyaguna waa biyo qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow baarik lahum fii acaamihim wa sharaabihim baarik lahum u barakee fii tacaamihim cuntadoodii wa sharaabihim waxay cabbayaan ilaah u barakee qaala wuxuu yihi faqaala abulqaasimi sala allahu alayh wasalam nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kunyadii nebige barakatu dacwati ibraahiim ay haada kani barakatu dacwati ibraahiim ducadii ibraahim barakadeedii weeyi in haddii e, hilib iyo biyo ay keliyaystaan oo calooshii ku keliyaystaan oo wax kale aan lagu cunayn aan lagu xanuunsan ee waxaweeye marka laga qaadayo caafimaad iyo xoog waa barakadii ducadii ibraahim weeyi sala allahu alayhi wasalam qaala faida ja'a zawjuk waxa uu yidhi ibraahim faida ja'a markuu yimaado zawjuk ninkaagu markuu yimaado faqra'i calayhi asalaam ku akhri korkiisa salaam salaam iga gaadhsiiye wa muriihi amar yuhabbit catabata baabih inuu sugo amar yaa catabata baabih yacni habbit yani waxaad ku tidhaahdaa ood amartaa amarka iga gaadhsiisaa thabbit catabata baabik yuhabbit catabata baabih yacni xatabada gurigaaga sug wuu sugi xatabada gurigiise amarkuu qaadanay falama jaaa ismaaciilu markuu ismaaciil yimi qaala wuxuu yihi hal ataakum min axad cidi maydin timi riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan wajada riixa abiih urtii aabbihii buu dareemay dee nebiyada markaa cala sabiil mucjiza ayay marka waxa weeye meel fog urta ka dhici kartaa inay ka dareemaan innii la ajidu riixa yuusuf nebi yacquub muxuu yidhi markii ay markaa safarkii soo baxay markay beledkii ay ka soo baxeenba innii la ajidu riixa yuusuf buu yidhi urtii yuusuf baan markaa helayaa dareemaya yacni qof weliba wuxuu leeyahy raa'ixa khaasa bini aadamka mid weliba wuxuu leey ur gaara qof qof la uri ma jiro waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa lagu garanaayo ilaahay marka waxaweye awooddiisa lagu garanaayo qof waliba raa'ixa khaasau leeyihi waana shay muxaqiqo hadda la yaqaan hadda kilaabulboolisiya ay gaaladu markaa isticmaaleen maadaama markaa eydu ay markaa xaasatu shamkoodu uu xoog badan yahay qofka markaa jariimada geysta ee meesha markaa waxaan yani isagu markaa ficilka sameeyey urtiisii markuu ursado wuxuu ka raadinayaa markaysa markaa meeshuu maray oo dhan iyo meeshuu taabtay o dhan buu ka raadinaya hadha wuxuu ka soo saaraya dadka kale haddii la dhexgeliyo ruuxii xadadka sameeyey kaasuu ka soo saaraya wuxuu ka soo saaraya raaixadiis wuxuu leeya raaixa khaasa ur gaara ayaa qof weliba leeyihi marka urtaa dee waxa weeye meelo fog inaan laga dareemin baa dhacda laakiin cala sabiil mucjiza nebiyadu waxay uga dareemi karaan dee markaysa markaa meelo fog marka riwaaya sheegaysa wajada riixa abiih urtii aabihii buu hela u dareema aabihina markaa ma joogo waayahay qaalat waxay tihi nacam haa ataanaa waxaa noo yimi shaykhun oday baan noo yimi xasanulhayati ama xasanulhiyati haada in la kordhigay in la hoos dhigaa labaduba bannaan waa fasiixay ka mid tahy qaabkiisu yacni uu wanaagsan yahay hay-ad fiican iyo qaab fiican yacni ku sugan wa asnat alayhi wa ammaantay tii kale xataa odayga may ammaanin waxay tihi oday baan noo yimi riwaayaadka qaarkood baa waxa ku soo aroortay kaannaha tastakhifu inay fudaydsanaysaad moodaayo waxweyna ayna ku tirina iyadu waxa weeye waa qadarisay odaygii oo iyadaan garanayn yani xasanulhay'a ah, qaabkiisu wanaagsan yahay wa asnat calayhi waa ammaantay fasa'alanii cank waa kaa weydiiyey faahbartuhu waa uga warramay fasa'alanii wuxuu weydiiyey kayfa cayshuna waxaynu ku noolnahay siduu yahay yani maxaa cunto iyo cabitaan iyo waxnoo ah fa ahbartuhu waxaan uga warramay anna bikhayr inaan khayr ku sugannahay qaala fa awsaaki bishay waa su'aal yacnii afa awsaaki bishay baa macnuhu dhacay waxba miyuu kula dardaarmay wax dardaarana miyuu ka tegey qaalat waxay tihi nacam haa yaqra'u calayka asalaam korkaaga wuxuu ku akhrinaya salaan salaan iga gaadhsii buu yihi wa ya'muruka wuxuu ku amrayaa an tuhabbita catabata baabik inaad sugto xatabadda albaabkaaga gurigaaga illinkiisana inaad sugto oo aad u dayso marka waxaa weeye sugnaanshahiisa u dayso siduu yahay saana waa ku amrayey qaala daaki abii wuxuu yidhi kaasi waa aabbahay weeye wa anti alcataba adnaa xatabadii tahay buuyi amaranii an umsikakii wuxuu i amray inaan ku haysto waanan ku furin uma labisa canhum intaa dabadeed xaggooda ayuu ka sugnaaday ismaaciil iyo ehelkiisii ayuu ka joogo aanu u tegin ibraahim maa shaa allah qadarku ilaahay doono inaanu u tegin oo uu ka joogo ayuu ka joogay yacni muddadu ka maqnaa waa laynoo ijmaaliyey uma ja'a bacda dalik markaa dee amarkii uu amray inuu markaas sugana waa ka faa'iido wax badan buu ka helay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay fa waladat ilismaaciil casharata dukuur toban inan bay u dhashay ismaaciil toban inan ayay ismaaciil u dhashay oo lab uma jaa'a bacda dalik intaa dabadeed waa yimi wa ismaaciilu yabrii nablan lahu taxta dawxatin qariiban min zamzam markan saddexaad waa la kulmayaa wuxuu yimi walxaal ismaaciilu ismaaciil yabri u qorayo nablan lahu samay isaga u sugnaatay yacni waranka inta yani waxa weeye e, geedka ama qoriga ah ee birta la gelinayo iyo qumuddada iyo la gelinaayo ayaa marka waxaa la yidhaahdaa nabli baa la yidhahdaa dee leebku markuu isku dhanyaa la yidhahdaa ha laakiin markaan waxaan la wax dilaya ee wax gelaya aan la gelin birahan la gelin ee qoriga keliya ay tahay la qoray samay baa la yidhahdaa nin baa lagu yidhi bay yidhahdeen markaysagaa col baa soo socda waay mise sagaal war sagaal col maahe samaydaaba iga xun buuri sagaal col maahe samaydaaba iga xun waa mahmaha ay sheegaan soomaalidu waa yabri wuxuu qorayey oo hagaajinayey ilaa waa in carad loo dhuubaayo oo laysku sumaayo kurtimaha iyo waxyaalaha marka kale laga jarjaraa oo marka saas wey way dhacdaa marka nabli markuu isku dhan yahay in la yidhahdo lakiin hadda waxay ku fasireen annabl huwa sahmu qabla an yurakaba fiihi nasluhu wa riishuhu nabliga waxaa la yidhaahdaa siday shuraaxdu ku fasireen waa leebka intaan marka waxa weeye la gelin fallaadhaha iyo markaysa marka waxa qumudka hore ee marka wax mudaya ee dhuuban yacni midnaba marka intaan la gelin weyn waa samayda samaydaas qorayi u hagaajinayo yabri nablan lahu xaaluu qoraayo ayuu u yimi nablan samay u qoraayo lahu isaga u sugnaatay bimacnaa waxa weeye ushii uu waranka gelin lahaa isagoo hagaajinayo qoraya taxta dawxatin geed hoostii yacni markaa ku qoraaya ama geed hoostii yacni xaaluu ku sugan yahay ayuu qorayey qariiban min zamzam qariiban xaaluu markaa u dhow yahay buu qorayey min zamzam zamzam markaa u dhow yahay ceelka zamzamka yacni markaa u dhow yahay falamaa ra'aahu markuu arkay ismaaciil markuu arkay ibraahiim damiirka haada ahi wuxuu noqonayaa ibraahiim buu ku dhacaya damiirka faacilkee qadaranna wuxuu ku dhacayaa ismaaciil ay falama eh, ra'aahu markuu ismaaciil arkay aabbihii qaama ilayhi waa u kacay intii isaga ka ahaatay fasanacaa waxay sameeyeen kamaa yasnacu alwaalidu bilwalad sida waalidku ku sameeyo waladkiisa oo kale ayuu markaa sameeyey waalwaladu bilwaalid iyo sida marka ilmuhu waalidkii ku sameeyo bimacnaa way is way is ixtiraamayeen way mucaanaqaynayeen yani waxa way isdhunkanayeen yani waladku waalidka markaysaa madaxuu ka dhunkanay wahaakada umuurahaasaa la tilmaamaya qaala wuxu uhi yaa ismaaciilu ismaaciilow ina allaha amaranii biamr ilaahay wuxuu amray amar qaala fasnac wuxuu idhi samee maa amaraka ku ku amray rabbuka rabbigaa ku amray samee qaala wa tuciinunii waad igu caawinaysaa soo maaha yacni istifaamkii baa qadaran qaala wa uciinuk waa kugu caawinayaa buuhi qaala fa ina allaha amaranii an abniya haahunaa beytan allah wuxuu i amray an abniya inaan dhiso haahunaa halkan ka dhiso beytan guri ka dhiso ayuu amray wa ashaara wuxuu tilmaamay ilaa akamatin meel markaa sarrayso ah ayuu tilmaamo taaga ah oo murtaficatin calaa maa xawlaha ka koraysa wixii hareeraheeda ahaatayna ka sarraysa meesha taagan buu u tilmaamay fa cinda dalik markaa agteeda rafacaa waxay kor yeelanoo bimacnaa dhiseen alqawaacida seesaska min albeyti yacni xaal qawaaciddaasi markaa beytka ka mid yihiin baytullahi alxaraamka ay ka mid yihiin fa jacala ismaaciilu ismaaciil wuxuu gudagalay ya'tii bilxijaara inuu dhagxanta keenaayo dhagxanta soo guraayo wa ibraahimu ibraahimna wuxuu gudagalay yabnii inuu dhisaayo yacnii ismaaciilna dhagxantuu u soo gurayey ibraahimna waa ku hagaajinayo waa dhisayey yacni wixii kale dee dhismuu u baahan yihiinna waa la samaynaya baa loo jeedaa iyaan la wada sheeginbe wixii la ysugu qabanaya dhagxanta ama dhoobaha noqota ama talbiis noqota xata irtafaca albinaa ilaa dhismuhu markaa kor noqday ou dheeraaday fa jaa'a bi hada alxajar dhagaxan buu keenay markaa ismaaciil waa dhagixii uu isku taagay ee maqaamu ibraahim markaa noqday dhagaxan buu keenay fa wadacahu lahu waa u dhigay dhismihii markuu dheeraaday dee wuu ka kor noqonayaayo marka dambe markaa lama gaadhayo marka waa inuu wax u koraa waa inuu wax u koraa marka dee wuxuu keenay marka waxa dhagax weyn buu keenay oo dhagaxa inuu u koro oo isugu taago dhagixii buu dabeedna markaa u koray faqaama calayhi wahuwa yabni waa isku taagay dhagaxa korkiisa xaaluu markaa dhisaayo waxaa dhici karta dhagxanta inay dee waqhtiyada qaarkood si dul saarayo waayo dee dhismuhu dee waa gaabanayaayo inuu dheeraado ayaa la rabaa kolley dee waana horreeyeen oo waxa weeye dee ummaddeenna waa ka dhaadheeraayeen oo dee dherarkeennoo kale may ahayn ila khalqigu waagii hore markaa waxa weeyaan waa dheeraayeen waa tii xadiiska ay ku soo aroortay saxiixa aadam marka inuu lixdan dhundhun ahaa dadkii ka dambeeyey laakiin inuu abuurkoodu soo nuqsaamayo marba soo yaraanayo soo gaabanayen soo gaabanayeen ilaa ummaddan awalkeedii laga soo gaadhay intaa waa soo gaabanayey haayada maxaa laga dhigay ilaa ummaddan awalkeedii taa waxaa laga qaataa ummaddan marka waxa iyadu inay isku dhadhowdahay yacni xagga markaa dheerkooda aan marka waxa qolo walba jiil ka dambeeya inay ka gaaban tahay laazim aynay ahayn wa ismaaciilu yunaawiluhu alxijaara ismaaciilna wuxuu markaa eh, u dhiibayey dhagxantu u dhiibayey wahumaa yaquulaani waxay odhanayeen rabbanaa taqabal mina rabbiga yow naga aqbal innaka anta asamiicu alcaliim adigu waxaa tahay kii maqalka badnaa ee cilmiga badnaba tahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk